بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ku soo jirnay sunnayaasha wadooga iyo weysaysigu uu leeyahay inta aynan casharkeennaa bilaabin hal arday oo soo macneeya ayaan doonaynaa casharkeennii hal ardayoo iskugu keen soo xidha oon laqmada ka eegna siduu iskugu soo xidhayo nacam walow min xabsanbe ka akli cunudii oo kale oo sunna waxaa la suneeyey halkaa iigu yar celi hadda kaaklin baa tidhi soo maaha kaaklin ah. sax wey kaaklin kaliaklin laam baa halkaa ka maqan baynu shalay waan ku baraarujinaan u malaynaya kaliaklin yaa haye sax kaliaklin istisxaabu niyati niyada la saaxiibsho in la saaxiibtinimadeed in lala saaxiibiyo niyada wa min awalihi awalkiisa lala saaxiibiyo wa awalihi ayay ka ahaatay haye ka ahaatay minta macniheegana eg min awalihi awalkeeda in lala saaxiibiyo haye wasunna waxaa la suneeyey qaslu maydhida ayaa la suneeyey qaslu kafayhi labadiisa gacmo inuu maydho ayaa la suneeyey maxaad qaslu kafayhi isku raacisay maad qaslu maydhid tidhaahdid kafayhi labada kaf la maydho wasunna waxaa la suneeyey qaslu maydhid haye kafayhi labadiisa gacmood kaf labadiisa kaf la maydho ma sax baa sidii horaa saxa oo sabab maxaad ku diiday in la kala qaado waa laysku shukran haa waayo idaafo mooye dariiq kaloo jiraa ma jiro haye labadiisa kaf inuu maydho macad si wada jira welibana faacilku waa xadfan yahay labada kaf maydhigoogaa la suneeyey sax macad si wada jira wa biqamsin dhulbin kurhun karaaho ayaa ku sugnaaday in jawasta hadduu suurtagal ka dhigo tanjiisa najaasowgooda tanjiisan najaasowga miyaa tidhi tanjiisan hadda najaasow maaha najisan baa najaas ya may tanjiisan nijaasayintooda haa waayo najisan baa nijaasow ah tanjiisan nijaas ee tanajusan baa nijaasow ah madmadatu waa maxay macnaheegu sax umada gaar ha u macnaynin waa xaraf sax mubaalaqatun xeeldheeraantii inuu ku xeeldheeraado limuftirin oo qof muftira u sugnaaday wa jamcun jamcintaa la sumeeyey wabialaai saddexdii wa jamcu jamcin baa la sameeyey wabialaai saddex ma al baad akhriyaysaa wabialaai haddaad tidhaa wabialaain wabialaain saddexdii ayaa alla aqoon inuu sadexad ka dhigo sax wadda tiliisu saddexayn iigu yar celi halkaana watahliiu kullin dhammaantood inuu sadeexeeyo ayaa la sunneeyey yaqiinan allah ku barkeeyo jazaak allah khayr wa shukran jaziilan suwarkii ayaan doonaya ayaa inoo soo sheegaya suwarkii in jawaza tanjiisan aynu ka soo saarnay haye nacam cabdulhaadi imise suura ayaa ka soo baxaysa in jawaza tanjiisan saddex qaybood haye haye biyo inay qaliil yihiin iyo inuu maa'icu qaliil yahay iyo inuu maa'icu kaiir yahay iyo inuu shaygu radbiya wax qoyan waa afar suuro labada gacmoodba inuu afartiiba ku wada sameeyo gacantii midig iyo tee bidix afar saddex lagu dhuftay labiyo toban haye saddexda lagu dhufanaya waa maxay in calima dahaaratan oo labiyo tobankuba markaa maxay noqonayaan way bannaan yihiin iyo in calima tanjiisan labiyo tobankiiba maxay noqonayaan ma bannano waa xaaraan haye in jawaza tanjiisan labiyo tobankii maxay noqonayaan ma bannaana maa tidhi in jawaza tanjiisan waa makru waa bikamsin ku runtii weeye waa xukunkii aynu ka hadlaynay markaa cashirkeenna aynu eegno weliguslin kulluhaa sunnayaasha ayaynu ka hadlaynay weysadu ay lahayd sunanulwuduu ayuu ahaa waxaynu ka soo hadlaynay wuxuu sheekhu hadda halkan inoo taabtay wa sunna waa la sunneeyey kulluhaa dhammaan intii aynu soo tirinnay liguslin maydhi baa loo sunneeyey waxaynu isku ogeyn bisinka in bisinka la sameeyo marka koowaad maydhigana haddaba bilowgiisa bismillaah baad odhan adigoo junuba kolkaa qur'aan ulama niyoonayside dikri baad ula niyoonaysaa bismillaah baad odhan markaad maydhanayso haddaad bilowga hore ka tagto ilayn afcaal kala horhorrayse ayuu ka kooban yahaye waxa weeye bismillaah baad wasadka ka odhan adigoo maydhay oo maydhigii ka dhammaaday haddaad ogaato inaadan bisinkii la imanin wakhtigii bisinku wuu baxay ee oo bisinkii wuu tegay e waxba bismillaahi ha la iman bacda alghusli waliguslin kulluhaa waxaa kaloo sidoo kale laynoo sunnaynayaa oo sunnayaasha ka mid ah istisxaabu niya istisxaabu niya weysaysiga sow in la niyoodo maynaan odhannin waa faral qusligana waa u faral laakiin istisxaab in la sameeyo oo inta sunanta la maydhayo ilaa awalu waajibin intaad ka gaadhayso istisxaabu niya lagaa rabaa haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen marka koobaadeed istinjoonaysaba haddii aad niyooto maydhi haddaad niyooto axsan bay kuu tahay oo niyo damboo lagaaga baahan yahay ma jirto inaadan qadcinin uunbaa muhiim ah niyada ha qadcinin uunbaa lagu odhan walow shay kale adigoo maydhanayoo janaabo ka maydhanaya haddana nadaafad dhinac kale uga qasad haddana tabarud oo qabowsiya dhinac kale uga qasad maydhigii waa kaa kor noqonaya uun kol haddii aslu niyihii qusliga ahaa la hayo ee janaabada aad ka maydhanaysay haddii laakiin markaad qaarka hore maydhato uskag badan badanuunaad isku aragto oo tidhaa war horta janaabadu ha kuu joogtee bal uskaga iska maydh ood sidaa u wada maydhato janaabadii kaa kor noqon mayso sababtuna waxa weeye qadcuniyo ayaa dhacay wa min awalihidiina waa sunne maydhigu uu leeyahay oo maydhiga bilowgiisaba waa in istisxaabu niya lala yimaado wa gaslu kafayhi macan wa gaslu kafayhi macan waxaa la doonayaa intaynaan weelgelinin ama hurdo aynu ka soo toosno ama hurdayaynaan ka soo toosin ama aan malayna najaaso inay gacmuhu nijaasoobeen ama yaynaan malaynin waqusila waqaslu kafayhi macan intaadan weelka dhex gelin horta waa inaad faraxalataa oo labadii kafba admaydhaa macantu waa sidii uu inoo soo sheegay oo waynagii lahayn gacmaha midig iyo bidix loo kala eegi maayo oo gacanta midix iyo ta bidix la hor maydhi maayo wa macantaas unbaa iyaduna inoo taalla haddii la geliyena haddii najaaso aad banaynaysid inay kafkaagii nijaasoobay suurtagal bay noqonaysaa labiyo tobankii suuro ee karaahiyada ahaa haddaad nijaaso ku ogaatidna waa sidii oo kale u noqonaysaa xaaraan haddaad dahaare ku ogaatidna labiyo tobanka suuraba adigoo maydhanaya markii hore weysaysii buu ahaa waa intii shalay aan soo dhigannay intii in la eg ayaa kelmaddani ay koobsatay weli weliquslin kulluha waa cashirkeennii shalay oo dhan ayaa dib loo soo celinayaa weli weliquslin kulluhaa kelmaddaasi halkii laga soo celin lahaa ee maydhiga loo soo celin lahaa ayuu sheekhu ka soo gaabsaday oo wa sunna waa la sunneeyey kulluhaa waxyaabaha aan soo sheegnay oo dhan liguslin maydhiga ayaa loo sunneeyey marka la maydhanayo dhammaan sunnayaasha mutaqadimka ah maydhigii waa loo sunneeyey buu sheekhu ina yidhi oo way ka horraynayaanoo sidii dariiqii aynu marnay uunbaa la marinayaa oo waa loo maydhana waa loo sunnaynayaa iyagana wa siwaakun wa sunna siwaakun cashirkeennii halkaa ayuu haddaba ka bilowdaa weliguslin kulluhaa waa cashirkii shalay oo la soo celiyey eh waa in la cadaydaa marka la weysaysanayo weysaysiga waa loo cadayanayaa cadaygu bisinka debedii ayuu dhacayaa laakiin madhabku wuxuu isku khilaafay cadaygu ma sunanta daakhiliga abaa ee weysada ku dhex jirta mise waa sunanta khaarijiga ah ee inta aan la soo gaadhin xilliga weysada ayaa lala imanayaa cadayga waa mas'ala khilaafiya bayna culamaa'i shaaficiya inuu cadaygu yahay sunan daakhiliya iyo inuu cadaygu yahay sunanta khaarijiga ah faa'iidada khilaafkaasi waxay ka soo baxaysaa cadaygu ma niyo gaar ah ayuu u baahan yahay mise niyo gaara uma baahna masaladaa baxhigeega ayaa ku xidhan halkaa haddii la yidhaah cadaygu waa sunanta daakhiliga ah oo bisinka ayuu ka dambeeyaa oo intii sunnayaasha wuduuga la weysaystay kadib ayaa alcadayga lala imanayaa niyo gaara uma baahna ee niyadii sunanta aad isku qabatay ayaa shamlinaysa haddii la yidhaahdo bisinku cadaygu bisinkaba waa ka horeeya oo waa sunnayaasha khaarijiga ah ee sunnayaasha weysada ka baxsan waa lagama maarmaan hawaabkiisa si aad u heshid inaad niyooto oo cadayga waa inaad ula niyooto cadaygii sunnaha ahaa ee weysaysiga loogu talagalay inaad la imanaysid haddaba cadayga waxaynu ka baxsiyaynaa ereyga asiwaag ah xukun ahaan waan isweydiinaynaa maxaa cadayga shareecadu maxay ka qabtaa inaan cadaydo waxaa kaloon isweydiinaynaa nusuusta culimmadu ay deliishadeen ee ku soo aroortay cadayga oo qodobka labaada waxaa kaloon isweydiinaynaa faa'iidada cadaygu uu leeyahay oo qodobka saddexaad ah waxaa kaloon isweydiinaynaa meelaha aadka loo sunneeyo in la cadaydo oo qodobka afraad ah qodobka ugu dambeeya ee mabaaxista cadayga lagaga hadlaa waxa weeyaan shayga lagu cadayanayo shayga lagu cadayan karaana waa shay nooceeya cadayga haddaba markaynu soo qaadanno ee wasunna siwaakun aynu nidhaa waa in la cadaydo qodob lixaad baa lagu daraayo kayfiye lidha kayfiyada loo cadayanayo wuuba ishaari doonaa kitaabkeennu wuxuu ishaari doonaa kayfiyada xukunka wuu sheegay oo wasunna baa loo soo qadarayaa wasunna siwaakun waa la sunneeyey in la cadaydo waa xukunkii kayfiyadiina wuu sheegay oo wuxuu yidhi waa cardan in si balladha loo cadaydo ayaa la sunneeyey shayga lagu cadayanayana wuu sheegay oo wuxuu yidhi bikhashinin laa isbicihi shay adag baa lagu cadayan laakiin fartaada ku cadayan maysid saddex qodob ayuu halkaa sheekhu ishaaray oo a mabaaxiftii cadayga ah waa xukunkii oo sunno ah waa sida loo cadayanayo oo cadayga kor loo taagi maayo saa loo cadayan maayo carabka mooyaane ilkaha sidaa looguma talagelin loo cadaydo ilkaha saasaad u cadayaysaa kolkaa waa bicardihi halkuu ina leeyahay waa cardan halkuu ina leeyahay weeye ka lagu cadayanayana wuu ishaaray waa bikhashinin laa isbacihi halkuu ina yidhi shay adag ku cadayo laakiin fartaada ha ku cadayanin haddaba eh, sheekhu mar hadduu sunno ka dhigay culimmadu ma isku waafaqsan yihiin sunnanimada cadayga mise rag baa qaba inuu cadaygu xaaraan yahay in la cadaydaaba oo loo lagu dembaabayo ma rag baa qaba inuu waajib yahay ma rag baa qaba inuu karaahiye yahay ma rag baa qaba inuu mubaax yahay horta cadayga asalkiisu waa sunne asalkiisu waa sunne cadayga shayga haddii asalkiisu uu sunno noqdo ibaaxadu kuma timaado ibaaxada halkaas aynu ku tuuraynaa afartii qodobee kalaa u soo hadhay caday waajiba waad suurayn kartaa caday xaaraan ana waad suurayn kartaa waa licaaridin caday sunno ana waad suurayn kartaa caday makruuha oo karaahiye ana waad suurayn kartaa afartaa suuraba cadayga axkaamtiisu way noqonaysaa cadaygu markuu waajibka yahay waa marka maalan nijaasa ay afka kaa marto dhiig nijaase ah ayaa afka kaaga qallalay ama nijaaso kalaabaad afka la gashay oo kaama go'aysa ilaa inaad cadayato mooyaane dee nijaasada marka la suulinayo wa inagii soo nidhi hadday saabuun u baahato saabuun baa lagu suulinoo waajib noqon hadday caday u baahatana cadaygii waajib buu noqonayaa kolka cadaygaasi waajib buu noqon marka isaguuni uu u caynoobo nijaasada suulinteeda cadayga xaaraanta ah waxaa lagu suureeyaa waa maalan salaad inaad gasho oo haddaad cadayato dhiig nijaasihii uu kaa imanayood hubto haddaba inaad tidhaahdo waan cadayanayaa laguma oggola ilin salaaddii baad ku ciyaaraysaaye waxaa kaloo lagu suureeyaa caday adan lahayn inaad qaadatood tidhaahdo waan ku cadayanayaa iyadana waa lagu suureeyaayoo cadaygu waa xaaraan cadayga makruuha ah ee la odhanayo cadaygu waa makruuh in lagu cadaydaa waa meelaha qaar ayayna wanaagsanayn oo ragga qaar baaba xataa masaajidda ku soo daray inaan lagu cadayan karaynin waa ragga eegaya horta cadayga ma gacanta midig baa lagu qabsadaa mise gacanta bidix ragga odhanaya gacanta bidixa lagu qabsado masaajidka inaad ku cadayataa waa makruuh bay leeyihiin oo karaahiyo ayaa ku sugan oo cadaygu waa min baabil aqdaar bay qabaan qadarka qurunka iyo wasakhda masaajidda waa laga ilaaliyaa haddaba ha ku dhex cadayan bay ku odhanayaan walow madhabka shaaficigu uuna qabin inuu cadaygu min baabil aqdaar yahay oo ay qabaan cadaygu waxaa weeye min baabi dahaara oo gacanta midigna waad ku qabsan masjidkana waad ku cadayan kartaa culimmadu waxay u deliishadeen cadaygu inuu sunno yahay xadiidkii rasuulka ee saxiixa ahaa salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaak cinda kulli wudu'i cinda kulli salaa labaduba way jiraan haddii aanan ka baqi lahayn buu rasuulku leeyahay ummadda inaan dhibo waxaan amri lahaa caday haddaba cadayga laynama amrin amarkaasi waa amrulwujuub wujuub cadaygu inaguma aha ee waa sunne walow dee daaudu daahiri iyo iyagoo isaaqiyo sheekh isxaaq iyo ay qabaan inuu waajibba yahay asalkiisuba cadayga daliilkiisana culimmadu halkaa ayay ka soo qaateen kayfiyada loo cadayanayo shayga la cadayayaa ilkaha hadduu yahay waa ballan hadduu carabka yahayna waa waa dherer cadar carabkana saasaa loo caday ilkahana sidaasaa loo caday gacanta lagu qabsanayo waynaga lahayn ma min baabil aqdaar baa oo istinjadiibu la baab yahay oo waa wasakh oo kolkaa bidixdaa lagu qabsan baynu nidhaahnaa mise waa min baabi tahaara oo midigtaa lagu qabsan shaaficiyadu waxay u bateen midigta ha lagu qabsado mutlaqan maalikiyada oo kaliya ragga qaba min baabi laqdaarna bidixda ha lagu qabsado mutlaqan culimmada qaarna way kala saareen oo waxay yidhaahdeen haddii afkaagu ur ama doorsoon ama wasakh uu leeyahay bidixda ha lagu qabsado hadduu afkaagu nadiif yahayna midigta ha lagu qabsado oo midigta ha lagu cadaydo faa'iidada cadaygu uu leeyahay culimmadu waxay tilmaamaan ilaa konton faa'iido oo cadayga laga helayo ama laga dhexlo ayaa jira kontonka faa'iido horta ilaahay baa ayuu raalligeliyaa oo waxaynu ognahay xadiidkii siwaaku waa mardaatun lirabbi wa maskhadatun lishayطaan ilaahay eh, waa madharatun lilfemi baan doonayaa ilaahay buu raalligeliyaa kor hadduu ilaahay raalligeliyo shaydaanna waa ka cadhaysiiyaa waxaa kaloo nebigu inoogu daray afkana waa waxa weeye u nadiifiyaa oo waxa weeye dahaaradii afka ayaa lagu gudanaya ilaa konton faa'iido ayoo cadaygu uu leeyahay baa la sheega waxaa la yidhaha xanuunadan shubanku xataa way ku yar yihiin baa la yidhaahdaa qofka cadayga badan ilan waxyaabaha shubanka keena ama calool xanuunka keena waa bakteriya afka ama cunto afka ugu hadhadhay oo uu iska nadiifin waayey cadaygu taa ayuu ka qayb qaadanaya markaa wa sunna waxaa la sunneeyey siwaakun in la cadaydo ayaa la sunneeyey cadaygu waa sunne waxaa lagu tilmaamayay culimmada qaarkood ku dareen waxyaabaha maskaxda xataa quweeya ama xifdiga awood iyo daakirada u yeela cadaygu waa ka mid baa la yidhaahdaa wa sunna waxaa la sunneeyey siwaakun in la cadaydo markaad weysaysanaysa waad cadayan qaabka aad u cadayanna waa cardan balladh inuu u cadaydo qofku ayaa la sunneeyey waa haddii aanu carabka ahayn saasuu u caday hadduu carabka yahayna kor buu u caday bikhashinin wax adag buu ku cadayani khashinka waxaa looga jeedaa shay qaalic ah oo wasakhdii afka saarayd raraya ayuu ku cadayanayaa qofku lama ogolo haddaba in lagu cadaydo shay aan qaalic ahayn aalaha oo kale qubkiisa sare wuu sii siibtaa haddaad tidhaa aalaha qubkiisa saraan ku cadayan dee waxa weye wasakhda markaad saarto ma qaade eh wuu riixaa uun meeshan unbu kusii riixaya kusii xajinaya kolkaa waxyaabo khashin ah oo adag oo naaqil ah oo wasakhda raraya in lagu cadaydo ayaa la doonaya walow hadduu doono cimaamadaadaba ha ahaado hadduu doono khamiiskaagaba ha ahaado hadduu doono qori caadiya ha noqdo karin ha noqdo hadduu doono saaxiibkaa fartiisaba ha noqdo haddaad farta saaxiibkaa tidhaahdo may ogoshahay fartaada inaan ku cadaydo uu kuu ogolaado waad ku cadayan kartaa baa la yidhi laakiin adiga fartaada lama ogola oo waxaa la yidhaahdaa dhakhtarkuba isma daweeyo dhakhtarku hadduu xanuunsado isagu uu dabiib weynoo la yaqaana yahay isma daweeye dhakhtar hebel iigu yeedha uunbuu odhan kolka shaygu iskuma camal fala iskiiba shay isku camal falaa waa naadir baa la yidhaahdaa kolkaa adiga fartaada lama ogola labada sheekh sheekhee culamaau shaaficiya ka tirsan ibnu xajar iyo remli waxay isku qabteen fartaada haddii lagaa gooyo haddii fartaadii oo lagaa gooyey aad hesho wax kaloo ku cadayd aad ku cadayatana aad weydo fartaa kaa go'ani mata kugu taallay la xukun tahay oo ku cadayga kuu geli mayso mise ta qofka kale ayay la xukun tahay oo cadayga way kuu gelaysaa adigu wuxuu sheekheennu diiday fartaadii kugu taallay ayaan laguu oggolayn inaad ku cadayato laakiin waxaa kaloo dhan waad ku cadayanaysaa wa sunna waxaa la sunneeyey siwaakun cadayasho ayaa la sunneeyey siwaagu waa shay la sunneeyey oo sunno ah siwaakun ereyga siwaag a ah marka af carabiga la akhriyayo tanwiintaasaa ka dhigta cadayga haddii laakiin tanwiinta aad ka daysood siwaaka tidhaa hayraka buu noqonayaa siwaaka waa siwaadii sawaaun iyo siwaa iyo suwan siwaaka oo kaaf loo idaafeeyey buu kaa noqon laba kelimadood siwaaka waa kayrka ama siwaaka markaynu leenahay ereyga siwaak ah haddii al lagu daro a siwaak a tidhaa waa cadaygii siwaagu laba macno ayuu markuu cadayga yahay usoo dhexdhacaa fuqahada hadalkooga mar wuxuu ugu jiraa laanta lagu cadaydo ayaa siwaak la yidhaahdaa waxaana saxa baa la yidhaha markaa in miim lagu daro miswaak loo yaqaan marna ereyga siwaagihi fuqahada hadalkooga wuxuu u dhexdhacaa ficilka qofku uu samaynayo markaad laan qaadateed ficilka aad sidaa u samaynaysid ayaa siwaaga waa masderka laftiisa ama waa laanta lagu cadaynayo wa sunna waa la sunneeyey siwaakun cadayasho wa cardanna waa la sunneeyey balladh in loo cadaydo bikhashinin baa la sunneeyey wax adag in lagu cadaydo laa isbacihi fartiisa se inuu ku cadaydo lama sunnaynin oo farta iyada lama oggola wuxuu sheekhu doonayaa haddana inuu taabto awqaadda muhiimka ah ee cadaygu uu adag yahay ama sunnanimadiisu ay aad u daran tahay ayuu doonayaa inuu inoo taabto welisalaatin salaadda ayaa loo sunneeyey wa tilaawatin qur'aan akhriska ayaa loo sunneeyey wa tagayuri femin afka doorsoonkiisana waa loo sunneeyey hadda waxaynu soo marnay weysaysigii in loo sunneeyey baynu soo marnay oo marka la weysaysanayo inaad inaad cadayataa sunnay ahayd meelaha kale loo sunneeyo waa weli salaatin oo xadiidkii rasuulka ayaa tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi nebigu uu lahaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaatin haddaan ka baqi lahayn ummadda inaan dhibo waxaan amri lahaa inay cadaydaan salaad kasta agteeda weyse qab ooba haddaad salaad tukanayso ama sunne ha ahaato ama waajib ha ahaato ama jamac ha loo jideeyo ama jamac yaan loo jidaynin salaadba haddaad gelayso waa inaad cadayataa ood ku cadayataa cadaygii shayga lagu cadayanayaa hadduu yahay dawooyinkan hadda la sameeyo ee kiimikada ah xilliga safka aad ku jirto ku cadayan maysi dawooyinka oo luqluq bay kaaga baahan yihiin iyo muddo iyo wakhti bay kaa qaadan takbiiratulixraamkiibay ku seejini laakiin cadaygan kale annaqaan ee caadiga ee qoriga ah ayaad ku cadayanaysaa kaasi waa weli salaatin buu ina yidhi wa tilaawatin tilaawadana waa loo cadayan marka qur'aanka la akhrisanayo waa loo cadayanayaayo qiraa'atu lqur'aan qur'aanku waa kalaamu raxmaan maadaama kalaamu raxmaan uu yahay xadiid ku soo aroorayna wuuba jiraaba oo odhanaya ha la cadaydo ilay waxa weeye masaalikulqur'aanoo afkani waa meelihii qur'aanku uu soo marayey se lagu akhriyayeyba kalaamka ilaahay ha laysku nadiifiyo oo ha loo cadaydo waa marka qur'aanka la akhriyayo waa mas'alada labaad wakhtiga saddexaad ee in la cadaydaa ay wanaagsan tahay waa wa tagayuri famin weeye afku hadduu doorsoomo oo ama urtiisu ay doorsoonto ama dhadhanka candhuufta uu doorsoomo ama dhegdhegba uu yeesho tagayuri femin sababta keenaysa afar baa lagu ururiyaa sababta tagayurulfemka keena cunto la cunay way keentaa aamus dheeroo qofku uu sameeyeyna wuu keenaa hadal fara badan oo qofka ka yimidna uu keenayaa waa aamuska iyo cuntada iyo hadalka badan iyo hurdada oo kale intuba way keeni karaan adigu tagayuri femin haddii la helo oo afku uu ku doorsoomo inla inaad cadayato ayaa munaasiba awqaadda cadaygu uu wanaagsan yahay waxaa ka mid a qofku markuu gurigiisa gelayo shaqada koobaad ee nebi maxamed uu qaban jiray cadayga ayay ahayd waayo xaasaskiisa ayaa la weydiiyey nebigu markuu guriga soo galo awal shay uu qabto sheega baa la yidhi oo caday buu ahaa bay yidhahdeen u cadayan jiray bay yidhahdeen qofku xaaskiisiibuu ka maqan yahay oo ubadkiisii buu maalintii ama shaqo kaga maqan yahay ama howlo kale markuu guriga tago isagoo nadiifa inuu tago ayaa muhiim ah oo shaqadaa qabsaday ayaa wanaagsan wa tagayuri famin afka doorsoonkiisana waa loo cadayanayaa oo qofku cadayga kale haba ku dhowaade kaana wuu ilaalini halkaa wuxuu sheekhu kaga baxay masaa'ilkaa waa masaa'ilkii cadaygu uu sunnaha ahaa ee laynaga rabay inaynu cadayanno shayga lagu cadayanayo wuu ka aamusay oo shaygii lagu cadayanayey geed caday engegan oo la qooyey laantiisa ayaa ugu mudan araagga ayaa ugu mudan baa la yidhaahdaa araagguna waa geed cadayga an naqaan walow ragga qaar ay yidhaahdeen garaska weeyaan laakiin muctamedku waa geed cadayga weeyi soomaalida ayaa isku qabatay ereyga araag ah waxa lagu macnaynaya af soomaali kolkaa qolaa tidhi geed cadaygan aynu naqaan qolana waxay yidhaahdeen meey e garaska aynu nidhaahno labadaba waa suurtagal oo geedgeedcadayga waa laga goostaa laakiin macnaha saxda ah ee ereyga araag uu leeyahay waxa weeye kanaynu geedcadayga u naqaan kaas ayaa laga goosanaya xididk geedcadayga xididkiisa maasha allah waa sax wey geedcadayga xididkiisa ama araag ha noqdo laanta ah ama geedcadayga ha noqdo xididkiisa e in kaa lagu cadaydo ayaa muhiima haddii kaa la waayo tartiib baa jira la tartiibinayo o culimmadu tartiibinayaan geeduhu siday u kala mudan yihiin laakiin gebi ahaanba mas'aladaa sheekheennu wuu ka aamusay oo wuxuu qaatay sifo bikhashinin laa isbicin intaasuu kaga aamusay shaygaad ku cadayanaysaa ha adkaado oo qaalic ha noqdo wax kastaba ka gooso oo fartaadana yuuna noqonin oo fartaada waad iska ilaalin oo ku cadayan maysid laamaha aad goosanaysaana laamaha xaramka yayna noqonin ilan xaramka markaaad joogto laamihiisa lama goyn jirin oo lama oggolayn kolka haddaad bilaacaday adigoo ah xaramka tagto laamihiisii aan la beerin iska ilaali markaa oo ha isku goynin xadiidu cabbaas ayuu nebigu ku tilmaamay oo lagu diidey waa kii cabbaas ila idkhiro odhan jiray laga soo reebay marka dambe wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey masxu kulli ra'sihi madaxiisa oo dhan masaxa la masaxayo ayaa la sunneeyey qofka weysaysanayaa madaxiisa dhammaan waa inuu masaxaa waa sunne madaxa oo dhan in la masaxa waajib ma aha imaamu nawawi waa khuruujan min khilaafi imaami nawowi waxaan doonayaa khuruujan min khilaafi imaami maalik baan doonayaa imaamu maalik ayaa isagu qaba waa waajib madaxa oo dhan in la maydho waxaan uga qiyaastay waxaan ka qaatay buu yidhi madaxa oo dhan in la maydhaa waajib inuu yahay aayadda qur'aanka ee rabbi uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fakhsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum markuu rabbi yidhi fakhsiluu wujuuhakum wejiga maydha baa la yidhiye maxaynu baru maydhi weynay buu yidhi ee wejigoo dhan loo maydhay waqsiluu wuxuu rabbi yidhi wa aydiyakum ila almaraafiqi gacmaha maydhaa layna yidhi maxaan meel yarun u maydhi weynay kol haddii gacmahoo dhan la maydhayo oo aayadda la deliishanayo wejiga oo dhan la maydhayo oo aayadda la deliishanayo isla aayadda uun deliisho oo waxaa tidhaha rabbi wuxuu yidhi wamsaxuu biru'uusikum wamsaxuu biru'uusikumtanina madaxa oo dhan masaxa ha noqoto ilan oo dhan maydhay noqotay kuwii horebe oo gacmahoo dhan maydhay noqotaye imaamu maalik halkaa ayuu la maray oo isla aayadda ayaan deliishanayaa we madaxoo dhan waa in la masaxaa buu yidhi imaamu shaafici iyo culimmadu markay aayadda qowlkaa ay deliilkaa ay ka jawaabayeen ilan haddii deliil lagu hor dhiga dhaafi maysiduunoo isindhatiri mayside waa inaad xal ad ku qanacsan tahay heshaa a'immadu waxay yidhaahdeen aayaddaa ad deliishatay imaamu maaligow ba'yar baa ku jirta mafcuulkeegii oo maxaa la yidhi wamsaxuu biru'uusikum baa la yidhi wamsaxuu biru'uusikum ba'da yare ku jirtaa waa zaa'id haddaba haddii isticmaalka carabiga la baadho ereyga zaa'idki ihi waa marka aan dhammaantii loo wada jeedin ee xikmad baa loo siyaadiyey oo jus oo kale looga jeedo mararkaa marka af carabiga la baadho saasuu ugu jiraa muxuu ilaahay u odhan waayey wamsaxuu ru'uusakum ilain markii wejiga laga hadlayey faqsiluu wujuuhakum baa la yidhi faqsiluu min wujuuhikum lama odhan faqsiluu min wujuuhikum ma aha ba'dan yare haddaba wamsaxuu biru'uusikumihi ba'du tabciidna way u soo aroortaa zaa'idna way noqotaa tabciidna way noqotaa haddaba ba'dan yari iyadoo zaa'ida ah ayay tabciidna tusaysaa oo wamsaxuu biru'uusikum waa min ru'uusikum baa looga jeedaa madaxa qayb ka mida masaxa laakiin madaxa oo dhan looma jeedo halkaa ayay culimmadu la mareen talow haddaba ba'dan ilayn macaani badan bay ba'du lahayde yaa ku xambaari kara inay tabciid tahay le qowlkan imaamu maalig marka la diidayo yaa ba'daasi waa tabciid iyo badh bay faa'iidaynaysaa odhan kara oo qudha maxaynu ku garanaynaa inay tabciid tahay waxa inoo sii faa'iideeyey xadiidkii rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ee nebi maxamed markuu madaxa masaxayey xagga foodda intuu ka masaxay ayuu inta kalena cimaamadda ka dhammaystiray xadiidkaasi wuxuu inoo tilmaamay foodka masuxu in madaxa badh loo jeedo oo kolkaa ba'dii tabciidiyo laga dhigayo ayuu inoo tilmaamay haddaba kol hadduu imaamu maalig yidhi anigu madaxoo dhan in la masaxo ayaan waajib u arkaa imaamu shaaficina uu yidhi madaxa qayb in la masaxo uunbaa waajib ah khuruujan min khilaafi qowli maalik qowlkaa ah, maalik khilaafkiisii aynu uga baxno madaxa oo dhanba waa in la masaxaa kayfiyadii rasuulka ka sugnayd ee labada suul halkaa dhagaha agtooda la dhigayey gacmahana iyagoo qoyan halkaa fooda laysku qabanayey ee kadib xaggaa loo kaxaynayey ee haddana xaggaa loo soo celinayey kayfiyadaasi rasuulkay ka sugan tahay waxayna keenaysaa madaxa masixiisii bay keenaysaa oo ay ka dhalanaysaa waa sunne waajib ma aha oo dee tii naasiyada ayaa meesha taalla xadiidkii naasiyada ayaa meesha yaalla wa sunna waxaa la sunneeyey masxu kulli ra'sihi madaxiisa oo dhan masaxa uu masaxayo ayaa la suneeyey kayfiyada madaxa loo masaxayaa waa maxay wa min muqadamihi xaggiisa hore ayuu ka masixi madaxa xagga dambe ka masixi maayo hareerahana ka masixi maayo axsanku waa xaggan muqadimka hore inuu ka masaxa weeyi oo waxay ahaydba inta labada suulla qabto halkaa la saarto in farahoo qoyan sidaa madaxa lagu yidhahayo haddana sidaa lagu soo yidhaah muqadimkaana laga bilaabaya haddaba sidaa ukaxayntu waxaa la yidhaha ninka timaha leh ayay timihiisii xaggan laga masaxayaa soo celintuna timihii seexday ayaa dhinacii kale laga soo masaxayaa kolka waad aragtaayo kayfiyadaasi markaynu sidaa nidhaahno axsan bay noqonaysaa masixiina waa ka dhalanaya wa sunna waxaa la sunneeyey masxu kulli ra'sihi madixiisa oo dhan masaxa la masaxayo ayaa la sunneeyey wa min muqaddamihi xagga hore in laga masaxo ayaa la sunneeyo xaggan hore madaxa laga bilaabo ow amase madaxa oo dhan masixi maaye e tamama wuu dhammaystiri masaxa bicimaamatihi cimaamadda ayuu ku eh, dhammaystiri doonaa waa bicimaamatihi calaa cimaamatihi cimaamadda dusheeda ayuu ka masixi doonaa nebigay ka sugan tahay kayfiyadaniyo waa kii rasuulku intuu foodda masaxay cimaamadda ka dul dhammaystiray taas ayuu ishaarayaa haddaba ow tamama bicimaamatihi macnaheega aan fahanno ereyga tamama waa maxay tamama wuu dhammaystirayaa weeye waxaa la fahmay wuu dhammaystirayaa marka la leeyahay shay hore ayaa jiray kolka waxaa lagama maarmaan ah masxi madaxa la masaxo ama timihiisa ha la masaxo ama sa'antiisa iyo haraggiisa ha la masaxe e madaxa masax la masaxay horta waa inuu jiro marka aslul masax uu jiro ee madaxa la masaxo ama timo ha noqoto timo waa inayna xadura'si ka baxaynin gabadhu tinta halkaa ku taalla hadday masaxato ah caaradeeda hore oo caaradeeda horena jilibkeega ay ku dhowaanayso caarad yaroo jilibka agteeda hadday masaxato dee suurtagal maaha lagu tirin maayo qofku hadduu madaxa timaha masaxo oo markuu sidaa u masaxo haddana uu xiidho oo la yidhaha intaad masaxday halkaad qoysayba waa la oo halkaasay ku dhacdaye ma dib u masax baa la odhanaya may lama odhanayo waxba dib u masax ilan xilligii xubinkan la marayey waa xilligii masaxa uu la yimid weeyey ow tamama bicimaamatihi waxa weeye mar alla marka madaxa qayb ka mida uu masaxo ayuu inta kale cimaamadda ama koofiyadda dusheeda ayuu ka masaxayaa oo tamama bicimaamatihi aslulmasax baa jira tamaamku saasuu sheegayaa wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey takhliilu lixyatin gadhka takhliilintiisa ayaa la sunneeyey gadhka oo kahatin fara badan gadh fara badan markuu ninku leeyahay walow muxrimba ha ahaado oo oo nin xaj xidhan ama nin cumro xidhanba ha noqde e takhliil baa la sunneeyey ninka un baana loo sunneeyey ninka oo qura ayaa loo sunneeyey waxay culimmadu tilmaameen marka aad gadh leedahay horta gadhka inta la yidhaha waa intaa marka aad gadh leedahay labadan kalena hareed baa la yidhaahdaa ama caaridayn baa carabiga lagu yidhaahdaa haddaba gadhkaasi marna wuu yaraan marna wuu badani gadh baan leeyahay maalan garhkaa aan leeyahay culimmadu waxay yidhaahdeen inuu nin gadhka leeyahay iyo inay gabadhi gadhka leedahay iyo inuu lebeeb garhka leeyahay waa saddex suuro haddaba saddexdaa suuro oo saddexdaba gadhku uu khafiif yahay iyo saddexdaba gadhku inuu kaiir yahay e kaha inuu yahay ama kahiif inuu yahay mid fara badan iyo saddexdaba gadhka in laga shikiyo mid la haleeshiiyo ma yar yahay gadhkani mise uu badan yahay saddex saddex lagu dhuftay sagaal suuro ayaynu haynaa sagaalkaa suuroba waa gadh isla sagaalka suuro oo hareedkiiyabaa haddana la keenayaa sagaalka suuro oo hareedkiiyo qura ah sagaal suuro waa hareedkiioo nin ku yaalla waa hareedkiioo gabadh ku yaalla waa hareedkiioo labeeb ku yaalla saddexda suuroba waa qaliil maya saddexda suuroba waa kahiif maya saddexda suuroba waa mashkuuq oo waa laga shikiyey waa sagaal suuro oo kale ayaa gadhka ka soo baxay waxay culimmadu yidhaahdeen hadda waxaynu nidhi gadh qudha iyo hareed qudha labadaba haddii laysku dara ka warrama bay yidhaahdeen oo labadiiba waa laysku geeyey sagaalkii uunbaa ka soo baxaya isna sagaal suuro ayaa ka soo baxaysa saddex meelood oo min sagaal ah toddobiyo labaatan suuro ayaynu haynaa waxay culimmadu yidhaahdeen haddii gadhku qaybsamo ka warrama gadhkaagu halkaana wuu ka kafiif bukayo uu ka weyn yahay halkaana wuu ka yar yahay oo gadh qaliiluu ka yahay xukunka gadhka weyn iyo gadhka yar maxaa laga yeelayaa haddii gadhku uu gabadh ku yaal ama gadhku uu labeeb ku yaallo ha ahaada mid kafiifa ama ha ahaada mid qaliila ama ha ahaada mid mashkuuga suwarkiisa oo dhan gabadha iyo labeebka waa in la maydhaa oo ilaa guntaa la maydhayaa waa naadir oo naadirna xukun male baa la yidhaahdaa haddaba gadhku hadduu gadh weyn yahay oo welibana nin ku yaalla weynidana xagga dherarka lagama eegaye waynagii nidhi laba daabit bay fuqahadu sheegaan qole waxay yidhaahdeen ka ku ag fadhiya ee mejlisu takhaadubka kula sheekaysanaya halkuu kuu fadhiisto qofka kuu fadhiya markuu gadhkaaga sidaa u soo eego waa inay timuhu jidhkaaga ka qarinayaan kolka gadhkaagu waa gadh weyn baa la odhanayaa waa qofka kula sheekaysanaya dee hoostana kaama soo gelayo dibna kaagama baxayo dadka wada sheekaysanaya hadalka isku tuurtuuraya in caadi oo la yaqaan ayay isku jirsadaan baa la yidhaahdaa intaa ka kuu jiraa waa inuu qiimaynayo culimmada qaar waxay yidhaahdeen maya e eh, marka koowaad markaad biyaha qaadateed sidaa gadhka u marinayso waa inayna biyahaasi gadhka guntiisa gaadhi karaynin kol haddii gadhkaasi gadh weyn uu yahay waxa uu ku yaallaana nin uu yahay waxba la odhan maayo maydhi baa lagama maarmaanahe eh, waxa la odhan gunta la maydho eh waxaa la odhanaya atakhliil baa la sunneeyaa waa la takhliilinayaa culimmadu waxay haddaba u deliishadeen mas'alatu takhliil nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi weysaysiga mararka qaarna saddex saddex buu maydhi jiray xubnaha mararka qaarna mar qura wuu waxwaaxaystay oo mar qura ayuu maydhay haddaba wejiga markaad mar u qaadato mar baad sidaa ugu qaadatay wejigii hal mara markaad u qaadateed sidaa tidhaahdo adigoo garh weyn eed sidaa ugu shubto suurtagal maahaba waa layska garanayaabaa la yidhi biyaha yareed saa u qaadatay biyo sacabadaadaa buuxinaya ma aha sacabadaada in ka yar baa wejiga aad u qaadanaysa waayo weysadaadaaba intaasee eh? inta aad ku weysaysanaysa way noo iman doontaaye inta aad ku weysaysanaysaba intana sida loogu talagalay intaa waa inaad ku weysaysataa biyo yarood qaadatay oo adigoo gadh weyn ad wejigii ku soo maydhay waa la ysla garanayaa inayna timahan wada gaadhaynin oo takhliilka halkaasay culimmadu ka keeneen waxaana ka sugan rasuulku isagoo xaggaa ka takhliilinaya gadhka wa sunna waxaa la sunneeyey takhliilu lixyatin gadhka takhliilintiisa ayaa la sunneeyey gadhka oo kahatin fara badan gadhkaagu hadduu weyn yahay waa takhliilini haddii gadh uuna ahaynoo shaarubadaadu ay baxaan ama xiribadaadu ay baxaan ama sunnayaashaaduba ay weynaadaan iyaga waxaa la yidhaahdaa sida gadhkoo kale ma aha lama takhliiliyo waa in la maydhaa biyaha waa sax baad u wada gaadhsiinaysaa iyaga ku kuwaa oo gadhka la xukun ma aha gadhka oo qura unbaa la rabaa in la takhliiliyo gadhkaas nin baa leh labeeb iyo khunse toona lama rabo gedhkooga wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey takhliilu asaabici yadayhi labadiisa gacmood farahooga takhliilinta la takhliilinayo waa inaad faraha takhliiliso farahaagan markaad weysaysanaysa si aan loo helin meel engegin farahaaganna waa in la takhliiliyaa waxaa lagu takhliilini bitashbiikin isdhexgelin marka labadaada gacmood waa inaad saa tidhao saa isku dhex gelisaa marka aad weysaysanayso atashbiig iyagoo qoyanoo biyo ay ka da'ayaan baad saa odhanaysaa tashbiiggaasina waa sunne oo wuxuu meesha ka saarayaa shaki ibliisku uu kaa daba keeno uu ku yidha halkanaa ku engegnayd oo salaadahaagay ka kacbay ahaayeen wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey takhliilu asaabici yadayhi labadiisa gacmood farahooga takhliilintooda bitashbiikin isdhexgelin lagu takhliiliyo takhliilkuna waxa weeye sidaa wax loo ogaado lagu faajofaajoodo ama loo findhicilo oo si fiican loo ogaado weeyi wa rijlayhi min asfali min asfali khinsarin ilaa khinsarin bikhinsarin yusraa yadayhi wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey takhliilu rijlayhi takhliilu asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooga in la takhliiliyo ayaa la sunneeyey labada lugood faraa ku faraa ku yaalle eh farahaana waa in la ogaado oo la takhliiliyo si gaara loo maydho marka aad weysaysanaysid waxaa laga takhliilinayaa min asfali khinsarin faryarta xaggeega hoose faryarta xaggeega hoose ayaa laga takhliilin lugtaada midig faryaradeeda ayaa xagga hoose aad kaga geyniyoo faryaradaa bidixdaana ka shaqaynaysa shaqadaa faryarada bidixdaa qabanaysae hamoodin farahaagiina saa u dhexgelinaysid kolkaa sida qaabka loo weysaysanayo qof faqiih a ah waa la garanayaa inuu yahay qofku iyo in kale waayo faryaradan u daynayaayoo qabanaysa faryaradaasaa faryarada midigta ayaa sidaa markaad maydhayso aad u dhexgelinaysa saa u dhex marinaysa haddana farfar baad ugu soo eegaysaa ilaa suulka intaad ka soo gaadhaysid wa sunna waxaa la sunneeyey takhliilu asaabici takhliil iyo asaabic iyo sunna saddexdaa erey baa loo soo qadaraya wa sunna waxaa la sunneeyey takhliilu asaabici rijlayihi labadiisa lugood farahooga takhliilinta la takhliilinayo min asfali khinsarin faryarada xaggeega hoose ayaa laga takhliilin ilaa khinsarin ilaa faryarada kale inta laga gaadhayo halkee laga takhliilinayaa faryarada midigta ee lugta ayaa laga bilaabi saas aad u wadiyo suulka ayay ku dhammaani midigta haddana waad sii wadiyo suulka bidixdaad ka bilaabi lugta bidix faryaradeeda laga bilaabi maayo lugta midigunbaa faryarada laga bilaabaya tartiibkiibay u sii socon markaa ta midig dhammayseed suulka ku dhammayso ta bidixna suulkaad ka sii bilaabi waxaad ku gebagebayni faryarada bidix faryarana waad ka bilowday faryarana waad ku dhammaysay waxaa lagu takhliilinayaa waa bikhinsari yusraa yadayhi labadiisa gacmood ta bidix faryaradeeda labadaada gacmood gacanta bidix faryarta ku taalla taa ayaa shaqada qabanaysa buu ina yidhi halkaana wuxuu inoo sheegay takhliilka in la inay sunno tahay ilain lugihii la maydhayay ayaa meelaha shakigu ka iman karo ayaa laynaga ogaanaya laynooga digaya wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey takhliilu asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooga takhliilinta la takhliilinayo min asfali khinsarin faryarta xaggeega hoose ayaa laga takhliilin ilaa khinsarin ilaa faryarta lugta bidix inta laga gaadhayo bikhinsari yusraa yadayhi labadiisa gacmoodta bidix faryarteedaana lagu takhliilini wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey tayaamunun midigaysi baa la sunneeyey waxaa la doonayaa marka aynu weysaysanayno inaynu tayaamun ilaalinno marka aad labada gacmood maydhaysid gacanta midig ayaad hor maydhi marka aad labada lugood maydhaysid lugta midig ayaad hor maydhi tayaamunku waa sunne in la midigaysto midigta la maydho oo bidixda la dembaysiiyo laakiin waxyaabaha isku cudwiga qura laga soo qaadayo faraxalka oo kale tayaamunku sunno ma aha wejiga markaaad maydhaysid odhan maysid wejiga dhinacanaan dhinacii midigoon horta maydhi haddana dhinacana dhinacii bidixoon ku xijisiini wejiga ha kala qaadine waxa weeye mar uunbaad wada maydhaysaa oo waxa weeye tayaamunka ma yeelanayo wejigu lugihii lugihii iyo gacmihii iyo ayaa yeelanaya tayaamunku waa sunna haddaba sunna ayaa inoo qoran tayaamunku inuu yahay waxay ka dhigan tahay markaad weysaysanaysid haddaad gacanta bidi xor maydho oo haddana gacanta midig aad ku xijisiiso weysadaadu waa kuu sax salaadaad ku tukataana waa kuu sax sunnu sunnaad khilaaftay oo mukhaalifun lisunna ayaa tahaye laakiin weysadii sax bay kuu tahay haddaad bidixda hor maydhid lugaha markaaad maydhaysid haddaad lugta bidix maydho oo ta midig a weysadu waxba kaama noqonayso laakiin waa kuu saxo sunnihii baad khilaaftay wanaaggu wuxuu ahaa in midigta la horraysiiyo oo midigta la hor maydho waxaa laga yaabaa inay inagu dhacdo marar badan qofka faqiiha ah marar badan bay ku dhacdaa hala yaabina sababtay ugu dhacdaana aynu suurayno biyihii way kugu yar yihiin biyihiioo kugu yar ayaad lugtii midig maydhay meel baa ku engegan lugtii bidixna waad wada maydhay in yar baa kuu soo hadhay intaa yaree kuu soo hadhay halkeed ku garoorin biyuu markay kugu yar ku garorin haddee lugtii midig kuma weyse qabto oo waad aragtaayoo meel maxalul faralkii ka mida ayaa ku engegan maxaa markaa ilayn biyu way kugu yar yihiin aad samayni halkaa ku engegan unbaad maydhi oo markaad halkaa maydho lugta bidixinay ka dambaysay ahayde tii bidix biyaba uma haysid waad wayse qabtaayo iska tuka uun markaa way dhacdaa saasiyoo markay biyuhu kugu yar yihiin ayaan arkaynaa wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey tayaamunun baa la sunneeyey midigaysi in wixii midiga la horraysiiyo wa masxu kulli udunayhi labadiisa dhegood mid kaste masaxa la masaxayana waa la sunneeyey sunno ayaa loo soo qadarayaa labada dhagood waynu ognahay oo labada dhagood qole waxay yidhaahdeen wejigay ku jiraan oo wejiga ha la raaciyo qolena waxay yidhahdeen madaxay ku jiraan ee madaxa ha la raaciyo qolena waxay yidhahdeen waa xubin mustaqil ahe si mustaqil aha loola dhaqmo qolena waxay yidhahdeen khuruujan min alkhilaaf bal hadda eeg saddex qowl afar qowl baa jira qole waxay yidhahdeen wejigay ku jirtaayoo xadiidkii saxiixa ahaa saakaynu maraynay ba aynu kitaabkeenna kale ku maraynay xilligii sujuudda ducadii la akhriyayey ee aynu lahay waxaa la odhanayaa waxaan u sujuuday ilaaha washaqa samcahu ee samcigiibaa hadaba wejiga loo celiyey xadiidkaasi sida damiirkiisa ka muuqata wejigiibuu u noqonaya kolka samciga markaad wejiga maydhaysa ha lagu daro qolana waxay yidhaahdeen may eh, dhaguhu madaxay ku jiraane xilliga madaxa la masaxaya ha lagu daro oo waxay yidhaahdeen markii nebigu u lahaa ara'sa wamaawaca madaxu wuxuu weeleeyey waxa kamida dee dhegihii baa ka a kolka xilliga madaxa ma la masaxayo dhegaha ha lagu daro oo madaxa ayay ku jiraan aynu nidhaahno qolana waxay yidhahdeen waa xubin mustaqilehe waa sida madhabka shaaficiyadu u badan yahay waa xubin mustaqilehe si gaara dhegaha ha loo masaxo oo madaxa inta la masaxa kadib ayaa dhegaha la masaxaya daahirka waa laga masixi baatinka oo simaakhaynka ana waa laga masaxaya daahirka iyo iyo iyo iyo gudahaba labada dhegood waa laga masaxaya waa qowlka saddexaad waana ka shaaficiyadu u badan yihiin a'ima shaaficiya qaarkood baa yidhi sawkii sunno ay ahaan jirtay alkhuruuj min alkhilaaf in khilaafka inta layska ilaalin karo layska ilaaliyo qolada tidhi dheguhu wejigay la socdaan saddexdii jeeray wejigay maydhayeen qolada tidhi dheguhu madaxay la socdaana tasliidka madaxa marka la ogolaado saddexdii jeer ee madaxa ayay masaxayaan qolada tidhi dheguhu waa mustaqilna sidoodaba daahirkana saddex jeer gudahana saddex jeer imisay noqotay khuruujan min alkhilaafna intaba iskugu keengee weeyi khuruujan min alkhilaaf intaba iskugu keengee weeyi markaad wejiga maydhayso in yaroo dheeraadood maydhay una ha ku raacday macal dhegaha ku darbay yidhahdeen saddex jeeroo dhegaha maydhay markaad madaxa masaxayso madaxii unbaa kula yar fogaaday e oo ilayn xubinkaad u baahan tahay markaad maydho ee maydhigiisa loo baahnaa xubin dheeraadi meel dheeraadi hadday raacdo eeg waxa laguu qabsadaa waa israaf iyo dhinac kale laakiin weysadaadii waxba ma yeelayso weysadaada haba yaraatee xidhiidh lama leh waa sax waxay leeyihin dhegahanoo haddaba lagu yidhaahdo waa in la maydhay ahaydoo wejiga lala maydho engegnaada waa khatare dhegaha iska raacso haddana waxay madaxa iyagoo lagu yidhaha madaxay ka mid ahaayeen waa halise madaxa raaci waa lix jeer saddex wejigaa iyo saddex madaxa ah haddana waxay yidhahdeen daahirka saddexdoodii si waa sagaal haddana waxay yidhaahdeen gudahooga biyahoogii saddexda haa u qaad waa labiyo toban ragga qaar baa sheegay khuruujan min alkhilaaf oo labiyo toban jeer oo dhegaha eh, maydhi iyo masax la iskugu darayo waa masale adag waxaynu leenahay sidan kale caadiga ah ayaa ka fudud madhabka shaaficiguna uu u badan yahay wa sunna waxaa la sunneeyey masxu kulli udunayhi labadiisa dhegood mid kasta in la masaxo ayaa la sunneeyey labada dhegood baa la masakhaya waa daahirki la masaxaya waa daahirkii wa simaakhayhi labada cakowna in la masaxo waa sunno labaad wow buu ku daray wa sunna masxu simaakhayhi bay ka dhigan tahay labada cakowna in la masaxo oo masixii dhegaha guud masax aan ahayn loola yimaado ayaa la sunneeyey likullin mid kastana waxa u sugnaaday maa-un biyo cusub baa u sugnaaday mid kastaana waa biyo cusub oo waxay ka dhigan tahay daahirka iyo simaakhooyinka labadaa mid kastaba biyo cusub ayaa loola imanaya wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey tadwiilulgurrati biriirta in la dheereeyo wa in saqada haba dhaco alfardu faralku haba dhacee biriirta dheeraynteedana waa la sunneeyey oo biriirtiiba ayaa sunnaa iyadana in lala yimaado tadwiilulgurra waa xadiidkii rasuulka ayaa la milicsanayaa ee ahaa antum اlgur اmuxajaluuna ywma اlqiyaama faman istaطaaca minkum falyuطil guratahu wataxjiilahu rasuulku u lahaa salawaatu rabbi wasalaamuh عalayh maalinta qiyaamada waad iman doontiin ama waxaad tihiin idinkoo wejigu uu idin nuurayu idin dhalaalayo weysada darteed gacmuhuna ay idin nuurayaan weysada darteed haddaba ka ka dheerayn karaa ha dheereeyo buu rasuulku leeyahay waa in gurada wejiga ana la dheereeyo gacmaha laftoodana la dheereeyo labadaba tadwiil waa in lagula yimaado wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey tadwiilulgurrati gurrada iyo biriirta dheeraynteeda ayaa la sunneeyey wa in saqada biriir waxaa loo yaqaanaa farasku markuu halkaa ka galaalan yahay wejiga garnidana waxaa loo yaqaanaa barta uu halkaa lugta jeeniga hore ku leeyahay biriir iyo iyo iyo garni baa lakala yidhaahdaa wejigoo dhan baa iftiinkiisa layskaga idlaaqaa markii dambe aqarka waa wejigiisu ku dhalaalayo oo dhan baa la yidhaahdaa wa in saqada haba dhaco alfardu maxalulfaralkii haba dhace maxaa loo jeedaa waa in sanqada fardu haddii gacanta lagaa gooyo oo lagu gooyo bartaa jiqilada oo macal maxaanku idhaahdaa halkaa cadudkii ka soo baxay laftiisiina la raaciyo halkaa haddii lagugu gooyo tadwiilkii baa kuu soo hadhayoo intan jintan ayaad maydhaysaa sunnanimo ayaad u maydhaysaa ilan maxalulfaradkii maba jiro oo waaba la gooyey tadwiilulgura sunnihii baa kuu soo hadhay wa in saqada haba dhaco alfardu faralkii haba dhaco wa sunna waxaa la sunneeyey bimuddin alwuduu'u bimuddin in mud lagu weysaysto ayaa la sunneeyey mudku waxa weeye caagadaheennan yaree mooye sixada ah ayaa welibana waxaa la odhan karaa wuu ka yar yahay caagadeennan mooye sixada ah waa ka yar yahay mudku haddaan si kale u dhigno waxa weeye waa dhuubka waa intaasi biyahay ii qaadaan intaasi biyahay ii qaadaan baa mud la yidhaah nebi maxamed waxaa ka sugan salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi inuu ku weysaysan jiray mud intaa la eg uuna ku maydhan jiray shan mud ama afar mud iyo dheeraad saac buu ku maydhan jiray saacu waa kan afartii waxbaa dheer laakiin oo mararka qaar lagu dari karaa intaa waa inaad ku weysaysan kartaa haddaba biyaha inaynu inagu waxaynu samaynay inta qasabadaha la furo ayaa laysku ilaawaayo inta adoo cadayanaya maba aha adoo weysaysanaya adoo cadayanaya ayay qasabadaha qaar furan ad arkaysaa oo iska socdo uun qasabada miyaad xidhido markaad luqluqanaysid aad yare furatid marka aad weysaysanayso in la ilaaliyo aad looga taxadiro israafka ayaa muhiima waayo cibaadaad u timid ibliiskuna waa kula dagaalamaya meel unbuu kaa soo gelinayaa khata'a kolka xaggii israafkii weysada iyo biyaha waa inaan ka taxadirno walow biyola'aaniba yayna jirini waa nimco ilaahay bixiyey si xun in loogu tagrifalana looma baahna wa sunna waxaa la sunneeyey alwuduu'u in lagu weysaysto bimuddin mud in lagu weysaysto wa sunna alwuduu'u bimuddin ayaa la sunneeyey kolkaa mudka yuuna ka yaraanin baa la leeyahay mud wax ka yar yaan lagu weysaysanin nebigu wuxuu ku maydhan jiray saac wuxuuna ku weysaysan jiray mud ayuu ku weysaysan jiray rasuulku salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi kaasina waa sunnayaasha mid ka mida wa dikru dikri baa la sunneeyey bacdahu weysada debedii lala yimaado markay weysadu kuu dhammaato qofku waa inuu dikrigii iyo ducooyinkii mashhuurka ahaa ee nebi maxamed ka sugnaaday salawaatu rabbii wa salaamuhu calayhi waa in lala yimaado ducooyinkii baa lala imanayaa waxaa jira xubnaha xubin kastee ducada gaarka ah ee la akhriyayo ducooyinkaasi iyagu waarid ma aha oo nebiga kamay sugnaanin wa wadikru baa la sunneeyaa dikri waa alfaad gaarahe bacdahu bacda alwuduu weysaysiga debedii lala yimaado oo ilaahay lagu baryo subxaanahu wa tacaala in sha allahu tacaalaa casharkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa